assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo kontonaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan الrajiim bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafid اlmundiriyu raximah اllahu tacaala baabun fi tasmiyati اlcinabi اlkarm yani fi nahyi tasmiyati cinab اlkarm can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam laa yaquulanna liaxadikum lilcinabi اlkarm cinabka ayaanu qofkiina karmi ku dhihin geedka cinabka ayay karmi ku magacaabi jiray karmi sababtay ugu magacaabin waxaa weeye khamrada isaga laga samaysan jiro khamradana waxay ku tilmaami jireen inay qofka deeqsi ka dhigto deeqsi inay ka dhigto markii markii karamkii deeqsinimada ahaa bay geedkii ku magacaabeen inay qofka geesi ka dhigto oo deeqsi ka dhigto ayay sheegi jireen marka taasuu nebigu alayh sala slam ka nahiyo taasuna marka ammaan weeye khamradii cunsurkeedii oo la ammaanaya weeyaan oo dadka la jecelaysiinayo markaasuu lehay nebigu alayhi salaatu salaam cinabka ha dhihina inama alkarmu rajulu lmuslim karmigu waa rajul ninka muslimka ah karmi ahe iyadu karmi ma ahe marka ha dhihina qofka muslimka ah khayraad badan riwaaya kalena inama karmu qalbu lmuslim qofka muslimka qalbigiisa yaa karmiha taasu ma ah marka waa in cinab la yidhaaho iyo kan iman doona xable iyo wax sidaas oo kale an can wa'il bni xujrin radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama qaal laa taqulu اlkarm walakin quluu alcinabu wاlxablah waa magacyadeeda marka cinab iyo xable iyo waxyaalaha dhaha mooyaane hadhihina karmi hadhihina geedka cinabka baabu الnahyi an yusamaa biaflaxa warabaax wayasaarin wanaafic magacyada in lala baxo nahyiga la iska reebay can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaal nahaana rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam an nusamiya raqiiqana biarbacati asmaa addoontayada inaan afar magac midkood u bixinno yuu naga reebay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam aflax wayaasir aflax warabaax wayasaar wanaafic afartaa magac inaan ku magacoono ayuu noo diiday nebigu alayhi الsalaatu wasalaam sababta marka ku jirtana xadiidkan soo socday baa laga yaaba inu tilmaami doono <clears throat> waxa weeyaan yani tafaalxuma ku jirto oo mataal xuma ku jirta waxaa laga yaabaa isagoon joogin in lagu yidhaaho naafic ma jooga adkaa maya marka nafci baad iska anfiday yaasir ma jooga maya raafi marka waxaa weeyaan tafaal ayaa loo diidan yahay can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam axabu اlkalaami ilى اllahi عaza wajala arbac kalaamka hadalka intuu ilaah ugu jecel yahay waa afar afar eray buu ilaah ereyada ugu jecel yahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afartaas ugu jecel yahay afartaa wuxuu ka jecel yahay ilahay ma jiro marka afartaa waa in la badiyo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar laa yaduruka waxba ku yeeli maayo biayihina bada'ta midaada ku bilowda midaadaad horraysiisa waxba ku yeeli mayso hadaad alxamdu lilahi ka bilowdo haddaad allahu akbar ka bilowdo tartiibtaad u aqridaa toona isku mid weeyaan afartaa eray sidaad u aqridaba ilaahay waa jecel yahay waa ajri weyn buu kaa siinaya walaa tusamiyanna gulaamaka addoonkaaga ha ula bixin yasaaran walaa rabaaxan walaa najiixan walaa aflax intaas ha ula bixin ayib muxuu ku daray kolka نجيح buu ku daray muxuuna ka reebay ناaفع ناaفع buu ka reebay فإنka sababtiina waa kana fiiriya marka laisaga reebay فإنaka تquل waxaad dhahaysaa أثma huوa halkan ma jooga رaبax ma joogaa halkan kada falaa yakunu markaasuuna joogaynin fayaqulu markaasuu dhahayaa yani qofkaad la hadlaysaa ku dhahayaa laa ma joogo ku odhan marka ribx iyo nafci iyo waxaasuu iska anfiday laga anfiyey tafa'ulxumadaas ku jirta daraaddeedu nabiga alay sala slam uu karhaday ayb inamaa huna arbacun waa afar uune afar eray weeye afar magac weeyaane falaa taziidunna calaya ha igu darina afarta baan idinka nahiyey mooyaane ku ha igu darin ule marka nabiga alayh isalaatu wasalaam ayb afartaas magac baan idinka nahiyey mooyaane mid shanaad idinkama nahiyina mid kale ha igu darin marka waxaa weeyaan afartan marka sida ka muuqato waxaa weeyaan waa waa khadamka weeye addoommada mooyaane wiilasha markaa qofka uu dhalay ma saamaynayso laakiin cillada waxaad moodaa inay saamaynayso cilladu inay keenayso illada cillada nahyigu waxaa weeyaan waa khawfan min alfa'li alqabiix fa'liga tafa'alka xun oo laga cararayo weeyaan oo markii halkan hebel ma jooga la yidhaaho naafic ma jooga ama saalim ma jooga maya la odhanayo marka waa inay mamnuuc tahay iyagana marka wiilashii la dhalay kolkata in loo bixiyo baabu ruqsati fii dalik arrintaas ruqsada laysu ruqseeyey magacyada iyagaa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal araada annabiyu sala allahu alayhi wasalam an yanhaa can an yusamaa biyaclaa wa baraka wa aflax wa yasaar wa naafic magacyadaa in lala baxo inuu nahiye buu doonay wa naxwi daalika iyo waxyaale kuwii lamida ah. uma ra'aytuhu waxaan arkay sakata bacdu canhaa isagoo ka aamusay intaa kadambuu ka aamusay oo nahiyanayni oo qofkii ula baxay aan ka reebayn ayaan arkay falam yaqul shay-an waxba ma aanu dhihin uma qubida rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam walam yanha can dalika uma araada cumaru an yanha can dalika uma tarakahu ayb jaabir sidaasuu leeyahay jaabir mxua samurat bnu jundubna waa nahiyey buu lahaa waa nahiyey buu lahaa ayb marka jaabir inaanu nahyigaa maqal ayaa suurowda nahyigaa samura uu maqlay inaanu jaabir maqal ayaa suurowda ama nahyigaasu aanu ahayn nahyu taxriim aanu ahayn oo nahyigan uu jaabir anfinayaana uu taxriim yahay nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu xarimuu doonay mase xarimin marka macnaheedu sidaa uu noqonay kaas hore ee samura uu anfinaayana sugaayana uu yahay nahyu tanziih marka waa nebi waa nahiyey nahyu tanziiha waa nahiye mooyaane nahyu taxriima maanu maanu nahiye markaan noqonaya baabu tasmiyati alcabdi walmati walmawla wasayid can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yaqul axadukum midkiin yaanu dhihin isqi rabbak wa acim rabbak wadi' rabbak sidaas yaanu dhihin rabbigaa soo waraabi rabbigaa maxaa cunto u keen rabbigaa u weysee yaana la dhihin yani addoonkiisa yaanu ku dhihin ayb walaa yaqul axadukum midkiinna yaanu dhihin kuwa mamaaligtahe laleeyahayna yaana dhihin rabbii rabbigayga yaana dhihin yani maalikiintooda kuwa sayidyadooda hele iyana ku dhihin rabbigay waliyaqul ha dhaho sayidii wa mawlaaya sidaa ha dhaho waliyaqul axadukum midkiinna idinka axraarta ana midkiin ha dhaho cabdii wa amatii ama walaa yaqul yaanu dhihin cabdii wa amatii adoontaydii iyo addoonkaygi yaanu dhihin walyaqul ha yidhaaha fataaya wa fataatii wa ghulaamii sidaa ha ayb wiilkaygii iyo gabadhaydii iyo muxuu ahaaye ay ha yidhaaho waxyaalahaas ha yidhaaha mooyaane marka magacyada xunxun ee dulliga uu ku jiro baa looga ba-ayaa dadkii mamaaligta ahaa ariqada ahaa lalahaa inay iyaguna ay ku idlaaqaan dadka axraarta ahe iyaga dad kale ah magacyo ka muuqato inay ka weyn yihiin oo ilaahnimo iyo mooy waxyaala ulaa'iqa ay ku magacaabaan iyagana magacyo xun oo dulliga ah in lagu magacaabo magac dhexdhexaada oo muxuaha in lagu magacaabo mushtarak ahood axraarta iyo mxua dadka axraarta iyo dadka addoomada labadaba lagu magacaabo ille fata iyo fataa iyo fataatun iyo ghulaam iyo jaariya maxaa waa la yidhahaa dadka xorta kolokta waa la yidhaha ayb mawlaana xorta iyo adoommada labadaba waa la yidhaha maga marka magaca mushtaraga ah labada qolob ha lagu magacaabo baabu takniyati sagiir wiilka ilmaha yareen weli aan wax dhalinbaba isagoo naftiisii ilma caruura ah oo kunya loo bixiyo kunyaduna waa abu hebel iyo umu hebel iyo waxyaale sidaas ah can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam axsana annaasi khuluqa dadka ka ugu dabci wanaagsan buu ahaa nebigu alayhi salaatu wasalaam wa kaana lii ahun yuqaalu lahu abu cumayr waxaan lahaa wiil walaalkay aho hooyadai ee dhashay abu cumayr la yidhaaho qaala axsabuhu qaala inuu yidhi baan u malaynaya kaana fatiiman mid naaska laga guriyey buu ahaa qaala fa kaana ida jaءa rasuulu llahi salى allahu alay slam rasuulka ilahi markuu yimaad mxua fara'aahu uu arka buu qaala wuxuu dhihi jiray yaa abaa cumayrin ma facala nuqayr ayuu dhihi jiray nuqayr waa tasqiiru nuqar shimbir nuqar la yidhaaho yaa jira oo markaas kolkii haddii la tasqiirinayo nuqayr baa la dhahay marka wiilkaasu shimbir yaroo noocaasa buu lahaan jiray oo ku ciyaari jiray shimbirkii baa ka dhintay shimbirkii uu marka isagoo u murugaysan buu arkay nebigu calayhi isalaatu wasalaam markaasu isagoo maaweelinaya yuu sidaa ku yidhi yaa abaa cumayr ma facala nuqayr qaala fakaana yalcabu bihi waa ku ciyaari jiray nuqarkaasuu ku ciyaari jiray marka aruurta yaryarkaa in kunya loo bixiyo abu hebel iyo abu cabdillaahi abu axmed wax sidaasa la yidhaaho inay bannaanta oo been aana ahayn oo kolba haddanu ilmahan weli aanu wax dhalin oo eh, waalid ba aanu noqonin si abu fulan loo odhan karaa aan la odhanaynin carruurta yaryar in lala kaftamo oo la maaweeliyo in carruurta yaryar bisad eh, iyo wax nool ay ku ciyaaraan la siiyo inay jaais tahay laakiin laga ilaaliyo inay cadibaan oo ama ceejiyaan ama maxaa dhulka ku dhuftaan iyo waxsaasa ah, waa in laga ilaaliyo baabu qowli rajuli lirajuli yaa bunay ninka weyn oo ninka yar ku yidhaaho muxuu aabba ku yidhaaho wiilkaygii oo ku yidhaaho can lmugiirata bni shucbata radia allahu canhu qaal sa'ala rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam axadu can dajaal ma sa'ala الدجال ما سأل رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه intaan anigu ka weydiis ka waraystay dajaal ka waraystay in ka badan qof nebiga alayه الصلa slam ka waraystay ma jiro faqaala li markaasuu nebiga alayه الصلa slam wuxuu igu yidhi ay bunaya ma maa yunsibuka minhu maxaa kugu dhibaaya maxaasaa isugu dhibaysaa inahu lan yaduruka adiga waxba ku yeeli maayo yani kusoo gaari maayo adigu qaala qultu markaas inahum yazcumuuna ana macahu anhaara almaa'i wa anhaara aljanna qaala huwa ahwanu cala allahi min dalik ilaahay sidaa waa kala liitaa waa kala liitaa ilahay ka waxa inuu siiyo waa ka liitaa marka ulajeedadu yaa bunaydan ay bunaya yani yaa bunay wiilkaygiiwdaas weeya isagoo muqiirat ibnu shucbana nin weyn ahaa uu nebigu alayhi salatu slam ku leeyahay yaa bunay marka anas iyo cumar ibn abi salama iyo kuyaalkaas iyagu dad yaryar ah oo anasna nebiga khaatimkiisii ahaa cumarna buu hawil yeelay nebigu soo koriyey nebigu alayhi salatu wasalaam yaa bunaya midkood walbaba waa ku yidhi laakiin haddana muqiratu ibnu shucba nin weyn ana waa ku yidhi isagana ayb markaas waxaa weeyaan calaa sabiili tabani kol haddayna ahayn oo inuu u abtirsanayo anaa dhalay oo wiilkaygii wayo way dhexlaya ilmaanu dhalin uu sheeganayo ayna ahayn calaa sabiili shafaqa uun ugu leeyahay naxariis iyo ixtiraam iyo siduu ilmihiisa u dhaqaaleeyo kale iyo aabba uu dhahayo ninka weyne ninka ka da'da yar u dhahayo waxba dhib ma leh laakiin sheegashada iyadu xaraam ilaahay sidaa waa kala liitaada marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu sheegayana dajaal waxa weeyaan xaqiiqaة اljana wاnnaar xaqiiqaة اljana wاnnaar inuu haysto oo ilaahay uu siiyo ilahay waa kala liitaa laakiin wax mxuu ahay khidaaca oo janno iyo naar loo malaynayo ficlan wuu wataa wax janno iyo naar loo malaynayo wuu wataa laakiin waa mid mid dood waliba been weeyaano waxaad dadku ay u malaynayaan inay naar tahayna waa biyo webi biyo macaan le weeyaan midkay dadku u malaynayaan u arkayaan inay tahay e, janno tahayna waa dab ololaya weeyaan oo labadooda cagsi isyiin marka wax suuratuljanna wannaar leh way wataa laakiin aan xaqiiqa aan ahayn saasuu marka alayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ilaahay waa kala liitaa ilahay janniya naar xaqiiqiyeyna inuu siiyo waa kala liitaa ninkaas baabun aknacu smin cinda allahi man tasamaa bimaliki اlamlaak ninkii boqoradii boqorrada la baxay yaa ugu xun aknac yani adall ismin ismika ugu liita ilahay agtiisa ugu liitaayo waa ninkii muxuu ahay la baxay boqorradii boqorrada boqorkii boqorrada shaahan shaah iyo waxyaalahaas la baxay عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل إna أkنca smin عinda الله magacka ugu dullaysan ilaah agtiisa rajulu nin weeyaan tasamaa la baxay melika alamlaak wa fii riwaayatin laa maalika ila allah wax wax hantiyo aan allaahayni ma jiro qaala sufyaan yacni ibnu cuyayna milu shaahanshah shaahanshah oo kale weeyaan ayo farisiintu ay la bixi jireen melik almulug buu macnahooda ka dhignaa ayb iyo muxuuha ah maxaaradii oo kale haylisalaasi waxay odhan jireen nugush nagaash yani boqorkii boqorada isago aduu af kastaba ha lagu yidhaahay magacii sidaas oo kale ah ee nin loo bixiyo boqorkii boqorrada kaas magac ka dullayson ila agtiisa ka xuni ma jiro qaala axmed ibnu xambal sa'altu abaa camrin can akhnac qaala awdac awdac yani adal ka ugu dullaysan wey baabu xaqu lmuslimi cala lmuslimi hams can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam hamsun tajibu lilmuslimi calaa akhiihi shan ayaa qofka muslimkaa walaalkii ugu waajibaysa shan xaq buu ku leeyahay qofka muslimka iyo qofka kale muslimkaa walaalkiisa ayib xadiidu abi hurayrana intaa waaba ka badin doonaa baan filayaa ayb toddobay aduu isla gaarayaan saan malaynayo marka fiiriya qof walowba walaalka xuquuqdu kugu leeyahay iyo si aad uga soo bixi lahayd qof walowba ka fiirso radd salaam salaanta oo la qaado qofkii ku salaama asalaamu calaykum ku yidhaha salaanta waa inaad ka qaado wa tashmiit alcaatis qofka hindhisoodo oo yarxamuka allah lou yidhaah tashmiit alcaatis yani ducaau lah waa in loo duceeyo raxmo loogu duceeyo laakiin bisharti waa inuu alxamdu lilah yidhaha kolkuu hindhisoodo hadduu alxamdu lilahi odhan waayo waxba ohan juuq u odhan maysa laakiin hadduu alxamdu lilah yidhaah xaq buu kuugu leeyahay inaad yarxamuka allahu dhahdo wa waijaabatu dacwa qofka ku wacay cunto kugu waco isna la aqbalo oo la raaco oo gurigiisa la tago wa ciyaadatu lmariid qofka jiran oo la booqdo waitibaacu ljanaa'iz janaasada oo la raaco xuquuqdaas ayaa la isku leeyahay ayib xadiid albara ibni caazimna maxay waynu soo marray saaka toddobadii uu odhan jiray toddobuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam la faray kan hala muqaaranaya labadan xadiida abu hureyra iyo xadiidka hore marka wixii zaa'id ee kaa ku jiraana laga kamilo marka xuquuqdaas hala ilaaliyo qof walooba iska ilaali can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal xaqu lmuslimi clى lmuslimi sit qiila ma huna ya rasuula allah qaala ida laqiitahu fasallim calayhi ayb waidaa dacaaka marka hadduu ku salaamo salaamta ka qaad waajib bay noqonaysaa haddaad maxaa aha haddaad adigu martana salaan xadiidkii hore wuxuu sheegay raddiguu sheegay kana ibtiduhu sheegay labadaba marka xaq weeye laba xaqoo la isku leeyahy haddaad soo marta salaam hadduu isagoo ku salaamana ka qaad marka weliba ka qaadidaa sii sii xaq weyn wa idaa dacaaka faajibhu hadduu ku wacana yeel wa ida istansaxaka fansax lahu hadduu kula tashado oo nasiixo kaa dalbadana u naseexeeyo u sheego sidii arrintaas uu kaala tashanayo aada u malaynaysa inuu khayrkiisu ku jiro ugula tali haka qarinin ayib sidii xadiidkii faatima bintu qays aynu soo marray labadii nin ee muxuu ahaa khaatibiinta ahaa ay kala tashan jirtay iyo nebigu alayhi salatu sl siduu ugala taliyey oo inagii soo ogaanay oo hadda nimankii nin walbaba ceebkiisa u sheegay marka nuqtadana waa mid dheeraada xadiidkii hore kuma jirin ida istansaxaka fansax lahu wa idaa caطisa faxamid allaha fashamithu hadduu hindhisooda alxamdu lilahi idaana oo yarxamuka allah dheh waidaa marida facudhu hadduu jirradana booqo waidaa maata fattabichu marka halkaa dheeraadka tankada ku jira halkaa dheeraadkaa ku jira ida istansaxaka fansax lahu iyo muxuu ah raddu salaamkii ibtidaa salaam lagu bedelay xadiidka muxuu ah eh, bara ibn caazimna marka dib loogu noqdo amaranaa rasuulu llahi sala la alay slm bisabcin wanahaana can sabcin baabu nahyi can اljuluusi fi طuruqaati wa iعطaaءi طariiqi xaqahu nahyiga layska nahiyey jidadka in la fadhiisto jidka dhinaciisa ma jidka dhexdiisa jidka dhinaciisa in la fadhiisto oo qofka gurigiisa hortiisa oo jid ku furan hortiisa inuu fadhiisto ama maxaa makhaayad jidka ku furan jidka dhinaciisa uu fadhiisto ama masaajidda horteeda xamar aad ku arki jirteena qaarkood meelo dhagaxyo oo lagu fadhiisto oo xagga usii jeeda weliba xagga jidka usii jeeda iyolay meelahaas in la iska ilaaliyo wey hala iska ilaaliyo meelahaas oo kale meel jid oo dadku ay marayaan dhinaciisa in la fadhiisto hala iska ilaaliyo qofkay dani ku qasabtana xuquuqda lagu leeyahay ha ogaado marka xuquuqda ha ilaaliyo waa xadiidkan iyo xadiid kale bay sheegayaan can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayhi wasalama qaal إiyaakum wاljuluusa fi الطuruqaat kala ilaaliya idinkii iyo fadhiisiga jidka aad fadhiisataan kala ilaaliya jidadkooda iyo carabta caaday waxay u ilaan jirta ilal aana waa arkaysaan waa arkaysaan odayaal intay muxuha shiishe iyo soo qaataan oo meel gogladaan oo shaas dhigtaan guri hortiisa fadhiisanaya jidka dhinaciisa waa ku arkaysa ilaan caadadii waa ku dambaysaa marka carabta caadadooda qadiima bay ahaan jirtayoo guryahooda hortooday ku sheekaysan jireen guryaha hortooda intay fadhiistaan bay ku sheekaysan jireen marka jidadkuna muxuu ahay guryaha hortooday maraya markaasuu nebigu alayh salatu slam wuxuu leeyahay kala ilaaliya idinki iyo fadhiisiga jidka aad fadhiisataan kala ilaaliya qaaluu markaas waxay dhn yaa rasuula allah maa lanaa buddun min majaalisina maa lanaa buddun yani maa lanaa qinaa'un kama kaaftoomi karo min majaalisina meelahan kada aan fadhiisanno kama kaaftoomi karo nataxadadu fiiha waa ku sheekaysannaa meelo kale aan isugu nimaadno ku sheekaysoonno ma lihin oo marka kama kaaftoomi karo qaala rasuulu llahi sala alla alay slm rsulka ilahi baa marka wuxuu yidhi faidaa abaytum ila almajlis haddaad diideen ilaa meelahaad aad fadhiisanaysaan wax kale diideen fa actuu ariiqa xaqahu jidka xaqiisa siiya marka jidka xaqiisa siiya markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam ixtiyaad iyo saddan lidariica buu uga reebayba oo iskagaba fogaada buu marka taasaa fiican inaan muxuu ahaaye horta horeba markaa wixii sababku ugu keeni karaa inaad xaq xuquuqda ka mida aad dayacdo ama shay muxaram aad ku dhacdo waa in horta horeba laga fogaado seero laga sii samaysto ayb marka qofkii dani ku qasabta ee fadhiistaayo xuquuqdan soo socota ha ilaaliyo qaaluu wamaa xaquhu jid xaqiisu muxuu yahay jidka qaala gadu lbasar indhahoo la laabo indhahoo la laabo haweenka jidkaa maraya iyo jidka muxuu ahay xamaalinta iyo marada uxaydin tahe maalan cawradoodii inay soo muuqdaan laga yaabay iyo oo indhaha laga laabto aan la fiirinin ayb wa kafu اlأdaa dhibka oo la ceshado wax dadka wax yeelayo dhibaya in layska ilaaliyo biyo meesha inta lagu daadiyo dadka kusumirxadaan iyo mood iyo waxaad wax ka cuntay oo qashin eh, qashinkiisa meelahaas aad ku daadisay iyo eh, jidkood jidka ku cidhiididi iyo wax sidaasoo ad marka inaad ka ilaaliso ayb waraddu salaami salaamta oo la qaado qofkii ku soo mara oo ku salaamana waa inaad salaamta qaado dad badan baad arkaysa iyagoo sheekadooda iska sii macansanayao dadkaan soo agmaray aan aan fiirin ba ictibaar aan siinayna asalaamu calaykum markaa tiraa sheekadooda iska wato aan dhegba kuu dhigayn markaa waa in salaantana la qaado waal bilmacruuf waxa khayrka ah oo dadka la faro dadka khayrka la faro qof wax uu ku habboon yahay inuu sameeyo aad aragto marka waa inaad u tilmaanto wanahyu can ilmunkar munkarka oo dadka laga nahiyo dadka jidkaa maraya iyo mxuaha laga qofkaad ku aragto waa xaraama isagoo samaynayo isagoo naag muxuu ahay gacanta haysta iyo taad aragto iyo atira war iska sii daayo xaraam weeye waxan kaadi iska dhaaf idhaaho isaga oo neef xayawaana oo wax ku xamaalayo ama si xun u garaacaya ama si xun u rara iyo haddaad aragto ad tidhaaho war xayawaanka naf buu leeyahay o naxariis wax sidaas oo kale marka qofkii ee xaraama samaynayana waa inaad ku baraaruso ka nahdiyo shaygii marka wuxuu ka ku haboon aad arkaysana aad u tilmaanto tira waxaad kuwaasane inaaasu marka xadiidkan u ka sheegay laakiin xuquuqda intaas way ka badan tahay waxaa tatabaa imaamka jalaadiin siyuudi waa tatabaa marka nadmiguba ku keena oo waxaa ka a ah qof indhala oo masalan jidka gudba inuu gudbo rabo oo eh, wax gudbiyaan gawaaridii ka cabsanaya inaad gudbiso qofku wax raaraadinaya cunwaan uu wato iyo wariyaha cunwaankaas yaqaani iyo leh haddaad aragto marka inaad la raadiso oo haddaad garanaysana u tilmaanto intaadan garanaynin aad uga warroon tahayna dadkan aad garanaysa su-aasho waninkaas ayaa yaqaana cunwaanka ayaa yaqaana wax sidaasoo layla waxay ka tahay marka xuquuqda jidka xuquuqdiisaay ka mid tahay baabu fi tasliimi alraakibi cala almaashi waalqaliili cala alkaiir can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yusalimu alraakibu cala almaashi qofka wax fuusan qofka eh, socduu salaamaya laba qof oo midna faras fuushan yahay ama awr fuushan yahay midna lugaynaya hadday iska hor yimaadaan xaqu wuxuu fuushan yahay in salaamta bilowgeediihi qofka raakibka ah qofka sare waa inuu salaamaa waalmaashi cala alqaacid ka socdaana ka fadhiyuu salaamaya qof fadhiya haddaad soo marta adigoo socda adigu xaqu ku saaran yahay salaamta bilowgaada waalqaliilu inta yaruna waa salaamayaan cala alkasiir inta faraha badan laba jamaaco hadday iska soo horbaxaan oo lagana yar midna badan tahay ka yar baa marka xaqku saaran yaho inay salaamta bilowga laga wada sagiirkuna marka kabiirku salaamaya baabu listi'daani wasalaam idan dalabka guryaha marka la galaayo in la dalbo oo ilaa idan dalbo ilaa soo gal in lagu yidhaah mooyaane aan iska gelin عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أبيه سوية رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس يعني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أي يمد عبد موسى الأشعري مركز السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له يمد عمر واسغلنايو hadalkiisa waa maqlay laakiin uma idnin faqaala markaas haddana yidhi assalaamu calaykum hada abu abu muusa assalaamu calaykum hada alashcariy Eh, midaasi hore lagugama garan nabigu ilah markaasuu bedelaya uma insarafa waa noqday saddex kul kolkuu kaa u salaamay loo idni waayo yuu noqday faqaala markaasuu cumar wuxuu yihi rudduu calaya rudduu calaya iisoo celiya iisoo celiya mar dambe u hawsha ka baxay buu urta cabdullahi ibn abbas hadalkiisa eh, maana maqlin haa oh u yeedha soo galay markaasaa lagu tegay markaas weyse u tegay saddex goor buu ku salaamay ilan eh, daribo markaa la hadweeyadu iska tagaale markaasuu iisoo celiya igu yeedha fa jaa faqaala yaa abaa muusa ma radak maxaa kaa eli maxaa ku celiyey kunaa fii shuglin hawl baan ku jiray qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul alistidaanu alaa idan talabku waa saddex goor saddex goor weeyaan marka saddex goor haddii lagu idinayo waana sanow faidaa udina laka wailaa farji idaa udina laka haddii lagu idino fadxul yani wailaa farji haddaan lagu idinin iska noqo ayb qaala markaasuu cumar wuxuu yidhi lata'tiyannii calaa haada bibayina wailaa facaltu wafacaltu walle ama markhaatibaad arrintaa iigu keeni doontaa sida inuu nebigu yidhi alayhi salatu slam kaaga marag ah ama waxaasi waxaasan kugu samayn doono oo ku ciqaabaya fadahaba abuu muusa abuu muusa tegey qaala cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi in wajada bayinatan tajiduuhu cinda almimbari cashiya haduu markhaati soo helo mimbarka agtiisa galabka ka adkaysa halkaasuu imanaya uu sheegi doono wain lam yajid bayinatan falam tajiduuhu hadduu markhaati waayana ma arki doontaan falamaa an jaa'a bilcashiy markuu yimid galabtii uu yimid wajaduuhu waa helen cinda almimbarina yani ka helen qaala markaasu yidhi yaa abaa muusa maa taquul maxaad dhahaysaa yani maragma haysaa qad wajadta ma heshay qaala nacam ubay bna kacb ubay bna kacb baan riwaayadana sidaasay leedahay laakiin riwaayat bukhaari abu saciid alkhudri inuu ah majlis ansaar ay leedahay buu u abu muusa isagoo maxsano markaasuu arrinta u sheegay markaasu kulligay waan ka wada maqlay nabiga alayh salaatu wasalaam hadalkaas laakiin ninkaan loogi baayarma ku raaciyo abu saciid alkhudri abu saciid alkhudri oo raaca anna waxay leedahay marka abu ubay bna kacb markayna labadaba marag ahaayn masuuro qaala cadlun in caadilo weeyaan qaala ya aba tufayl ma yaquulu haada abu tufayl waa kunyata ubay bni ninkan muxuu leeyahay qaala samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaqulu dalik ya bna falaa takunanna falaa takunanna cadaaban cala asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay slam ubay bn kacb cumar canaananaya cumar buu canaananaya abuu muusa shila u galay ku canaanayo uu leeyahay asxaabtii nebiga cadaabka ku noqonin qaala subxaana allah inamaa samictu shay-an faaxbabtu an atafata waxbaan maqlay nabiga loo nisbaynaya markaasaan aan hubsada doonay mooyaane rabbiga ayaa abu muusa dhib uu lama qasdin oo muxaana xadiidka nabiga alay sala slam loo nisbeeyo loo nisbeynayo un baan maqlay inaan kolkaan maqlay un baan hubsaday inaan inaan hubsada aan doonay marka waa dhici jirta kololka qaar asxaabta nabiga alay salatu salaam sidaas xadiis sheegay inay marag ka dalbaan waa dhici jirta kololka qaarkood kololka qaarkoodna inay maxaana ka ka dargin kollayna qofkii cadli ah ee la yaqaano wixii nabi calayhi salaatu wasalaam ka sheego marag uma baahna xadiis axbaar alaxaad baa leedaha taasoo kale oo waa la qabsanaya ayb tiro badan oo kitaabkan dhexdiisa ana waanu ku maray ninkii nimanka muxuuha u jiray xadiidkii ninkii dadka qiblada la xawilay nimanka tukanaya soo agmaray yiri rasuulka ilaahay waxbaa lagu soo dejiyo waaa oo kacbada yaa loo jeediyey wax marag iyo mana weydin islamarkiibay bedeleen oo kacbada u jeedsadeen anas aynu soo maray iyadoo kamradii la cabaayo markuu nin uu yihi kamradii waa la xaraamiyey iyo kobkiba waa daadiyeen cumar ibn khataab wiilkiisi cabdullahi markuu u warramay waa ka aqbal marka wuxuu doonay cumar inuu inuu inuu arrintan hursagu doonay weliba goortii dambena usugnaatayna waa waa sallaayo wuxuu yidhi afakiya calaya hada min amri rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam alhaani sabkofay fi laswaaq muxuu ahaay ganacsigii iyo suuqaan ku suglanaan jiray wax ka iibsan jiray baa uu sugliya cilmigaa nabiga alayhi salaatu wasalaam oo istaagay inaan maqli waayo baabu jacli libni wafcal xujaaj an abi an ibni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala li rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ibnuka calaya idankaygu maxaa aan ku idmaya waxa weeyaan an yurfac alxijaab in xijaabka la qaado kolkaad arkay werigoo daahirkii la rogay ka gal ma galaaba horan marka qadankii mucid waxa lagu tiri jiray qadam nabi sala allahu alay wasalam oo aada ugu galgali jiray markaasuu leeyahay kolkaan aho aada aragto calaamadaasaa waxay calaamad ku tahay ku idnay waad soo galaysay wa an inaad maqato siraa siwaasi yani siraari sarteeda inaad maqasho waa hataa an haata ilaan ku diiday ilaan ku dira sidaan ku idhaaho idan baa lagu qabtaa qisada baydan weliga baadisbaydan yaad arkay waxay ka tahay inaad maqatana idan baad uqabtaa baabu karaahiyati an yaqula ana cinda listiidan waa kuma kolkii lagu yidhaha intaa albaabka soo gargaraabo waa aniga inaad tidhaaho xumadeeda yaa sidaa yeelay haddii la yidhaha ama yaa waxaan kadal iyo ana waa odhanaysaa kolka laakiin waa kuma kolka lagu yidhaaho عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا وفي رواية كأنه كره ذلك إنه ابن عباس أرنكاس وخير منكاس أنا بنت باب باب النهي عن الاطلاع عند الاستئذان marka laidan dalbaayo in guriga la fooraansado gudaha la feeriyo albaabkii hadduu furan yahay maxaana meel dalool iyo berishadii iyo inta laisku hagaajiyo guriga indhaha la geliyo nahyiga layska nahiyey can sahl bni sacdin saacdiy radia allahu canhu ana rajulan iطalaca min juxrin fii baabi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam dalool albaabka nebigu uu lahaa ayuu nin ka fiirsaday guriga ka fiiriyey wa maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama midran yaxuku bihi ra'sah midra filin weeyaan eh, filin bir ahoo timaha lagu kala bibixiyo kaasaa midraa la yidhaahaa wuxuu nabiga alayh salaa slam gacanta ku hayay dhaarkaasoo marka madaxa u ku hooqanayey firinkaasoo simahu ku hooqanayay buu ku hayay falamaa ra'aahu rasuulu llahi sala allahu alay sl markuu rasuulku ilaah arkay isagoo soo fiirinay qaala wuxuu yihi lahu aclamu anaka tandur haddaan ogahay inaad fiirinayso laطacantu bihi fii cayni ishaan kaaga buu wareemi lahaa wa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam inamaa jucila lcibnu min ajli اlbasr idankaba waxaa loo sameeyey oo guryaha in laga idan dalbo dad kale oo ilaahay ku idnan aan lasoo gelin waxaa waajib looga dhigay indhaha daraaddeed indhaha wax awraada aynu ku dhicino dadkii guriga lahaayo waxaan ka warhayn haddii dad loo soo yidhaaho haweenkii iyo hambalaalabsan oo si ah inaan la arkin ama qofkii guriga lahaaba isaga waan awrad waa ina waa sufayn xaalad aanu eh, dadku inay ku arkaan aanu jeclay ku jira inaan loogu imanin baa loo doonay marka haddii mxuaha gurigii gudihii la fiiriyo idankii macnihiisu muxuu yahay macno ma laku kolka marka qofku kolkuu idan dalbaayo waa inuu geesgeesin joogsado geesgees inuu joogsado albaabka aan ku soo toogsanin hataa kolka la furo ee kolka mxuaha ilmaha yar kale bay iska furayaan gurigaan haddii kale soo gargaraa adigoo albaabki kuquma markaas gurmihii gurigii guriga ka siiyo kulligii marka waxaad odhan waxay noqonayaa gurigoo dhan ba ku aad wada arkaysa wixii xawraadki iyo wixii baad arkaysa baabu man اطalaca fii bayti qawmin bigayri idnihim fasaqa'uu caynahu kolkii sidau ninkaasu yeelay oo kale yeelo oo isagoon loo idin gurigii muxuu soo qooraansada hadday isha ka ridaan inaanu mad iyo xaqin aanu lahayn an can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalama qaal low ana rajula iطalaca calayka bigayri idnin faxadastahu bixataafin hadduu qofku soo qooransado idinla-aanta gurigaada soo fiiriyo waad ku tuurtay markaa dagaxaad ku tuurto fafaqa'ta caynahu ishiisa aad bajiso isha ka riddo maa kaana calayka min junaaxin wax dembigii kaama haysto wax dembigii kaama haysto sida nabiga alayh sala ninkii uu ku yidhi haddaan maxaa weyaan ishan kaaga mudi lahaa baabun fii nadari lfujaa'a wa tarki albasari canha mxaa nadarada kadada ah mxaa haweena oo isha si kada ah kaaga dhacday adoon ka filayn meel aad baymoonta marka wejigaada ishaada iyadii ku dhacday inaadan mar labaad ku celinin kolkaan isla markii isha kasoo gesiday عan jaabir bn cabdالlahi radي الlahu canهuma qaal sأltu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm can nadar fujaaa baymada kadada a ah baan weydiiyey nabigu alayh الsalaatu wasalaam oo qasad la-aanta ah faamaranii inaan indhahayga muxuu ahaa leexiyo yani ka sarfiyo faray nebiga alayh salaatu wasalaam caalina sidaas oo kale weydiiyey isaguna nebiga alayh salaatu wasalaam uu ku yidhi laa tusbix nadrata nadra faina laka alأuulى wacalayka aaniya midda hore aadan marka adigu aadan uqasdin ee inuu meeshan tada haween joogani kabacdan aadan arkaynin marka ishaadu ku dhacday taas iyado dembi maaha aha laakiin haddaad kusii hawato ishii lasii raacdo ama aad mar labaad ku celinta adigu og meeshan qofka meeshan fadhiyaay inuu haween yahay kolkaas weeye mxuaha dembiga kolkaas raacayo waxyaalaha tafsiirka xunle ee ragga cilmiga qaarkood ahlucilmiga loo maleeyo muxuu ahay xukuumaadka xunxun muwaaliinta u ay dalinyarada ku fadcaan waxaa kamid a ah. in baa beri mxuan waxa la weydiiyey in sheekh ahaan jiray azhar yahoo amiidi kuliyat shariicana kol ahaan jirayba dhalinyaradu waxay weydiiyeen nadanada gabdhaha iyo ladhigta madrasada la dhigta iyo kuwa lka cafaraadka meelaha la yidhaha iskandari iyo meelaha cafaraad oo xunxun oo iyo si waxyaalo qaawani ah lagu sameeya ragga naagaba maxaa sumoyin yaryar lagu wada dabaalanayo oo gacadka la iswalayo meelahaasay isweydiiyeen markaas xadiidkan si xun usoo deliishaday wuxuu yidhi faina laka alula wacalayka athaniya alula marka waxaa weye marka u horay marka inta adkaarta ilaa ka jeediso maanta dhan hadday ku hor fadhido waa nadaradii hore oo marka waxaasoo kale waxaasoo kale ma aha nimankaasoo kaleba inta loo dhalinyarada loo keena baa la odhan muxaadara diin jeedinayaano markaasa waxyaalahaas marka xukuumadda ay samaynayso ay nadimayso muxaskaraadkaas iyo inuu sharci yahay oo aanu sharcigaba khilaafsanayn curigaas faadixa ah marka rag sidaas oo loo keena waxyaala sidaasa dhalinyarada ku ugu akriyi jiray عن أبي واقد bاب من أتى مجلسا سلم وجلس عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناas معه إذ أqبل نفر maxaa rag saddexa ayaa yimid isagoo nebiga alayhi salatu slam majliskiisii uu fadhiyo raggiina hareera fadhiyaan oo nebiguna alayh salaatu wasalaam uu sheekaynayo uu eh, saddex nin yimaadeen faaqbala tnaani ilaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam laba way u yimaadeen rasuulka ilahi bay u yimaadeen wadahaba waaxidun midna waa gara garamaro waa tegey qaala fa fawaqafaa calaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi bay isdul taageen labadii iyaga ahaa faama axaduhumaa fara'aa furjatan fi lxalqati fajalasa fiiha midkood meel bannaan buu muxuha ka helay xalqadiio markaa kudhex meeshii fadhiistay wa ama alaaakaru fajalasa kalfan gadaashoodu fadhiistay xalqadii waa buuxsaday heeraadkii waa buuxsamay gadaal buu iska fadhiistay wa ama ahaalisu fa adbara laahiban kii saddexaad isagu waa jeestay isagu tagayo iska tegay falamaa faraga rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markuu rasuulka ilaahi xadiidkii sii dhameeyey uu qaala wuxuu yidhi alaa أخbirukum can الnafri ثaلaaثة nimankii saddexdaha miyaanan idinka warramayn ama axaduhum faawaa ilى اllah faawaahu اllah midkood ilaahay xaggiisa usoo dheelmado ilahna waa soo dheelmay yani markii xalqada dhex fadhi meel intuu ka helay fadhiistay weeyaan ninkaasu ilaah buu u yimid oo ilaahuna waa soo dhoweeyey yani majliskii nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu yimid oo ilahna ninkaas waa soo dhoweeyey oo waa muxuu ahay waa ka raalli noqday wa ama alآakaru faاstaxyaa faاstaxya allahu minhu kii kale gadaal fadhiisan jirayna dadki inuu cilcililiyado ayuu ka xishoodayoo meel banaanu iska fadhiistay marka isna ilah waa ka xishooday wa ama alآakaru faacrada faacrada allahu canhu kii kalese waa jeedsado khayrkii waa ka jeedsado majliskii nebigi iyo haba cilmigii dhegaysigiisi iyo maana u aaba yeelinoo waa iska tegey kaasna marka isna ilaahayna isna ilahay waa ka jeedsaday isna ilahay dan kamale kaas ayb marka meelaha khayrka lagu hayo sunadii nebiga alayh salaatu wasalaam iyo lagu akriyayo hala iska ilaaliyo inaan muxuu ahay qofkii yimaada ku dadaalo intuu dhegaysan karo inuu dhegaysto xadiidka nebiga alayh salaatu wasalaam ninkaas oo kaleba marka inuu soo galo ha iska ilaaliyo inuu sunadii nebiga oo la akriyayo intuu yimaado ama mxuah meel kale sheeka uu aado isagoo qofkii isagu muxuahay duruuf qaari ay ku timaado mustacjil ah sidii cumraan ibn xuseyn xadiidkii mise kusoo marray kolkii lo hashaadii baxsatay waa kacay oo halkii uu raadiyo waa ka tegay majliskii nebiga alay sala in kastoo goor dambe oo qoomamooda isaga dayn waaya iska tagtay oo xadiidka nebiga uga tegey marka haddana waa nebiga alayh sala slam kama canaananin hashee waa baxsatay markii la waa tegey marka ninkii duruuftaas kale ay qabsato dan sidaas kale ale ama dantiisi yaanu baasinin hadduu doono laakiin qofkii muxuu ahay dan kale anlayn waa inuu ku dadaalo majliska xadiidka nebiga alayh salaatu wasalaam inuu fadhiyo baabu nahyi an yuqaama arajulu min majlisihi wayujlasa fiihi عن ابن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل laa يuqiim الرaجuل الرaجuل min مqعadihi nin yaanu ka kicinin nin kale meeshuu fadhiyey meeshuu fadhiyey nina yaanu ka kicinin ثuma yجlisu fiihi aw fadhiisto intuu ka kiciyo yaanu fadhiisanin ayb walaakin tafataxuu watawasacuu isu waasiciya isu waasiciyo kala durdurka ayb iga kac hebelo meeshaada ha dhihine meel i baneeya dhaho marka iyaguna ay isku durdurteen oo halkaan meel ha u baneeyeen wa fii riwaayatin e, qultu fii ywmi اljumca ibn cumar baa la weydiinay ama maalinta jumcada qaala fii ywmi اljumcati wagayriha jumcadii kayrkeed waa isku wa kaana bnu cumara ida qaama lahu rajulu can majlisihi lam yajlis fiihi hadduu nin meeshiisa uga kaco ibnu cumar ma fadhiisan jiray ayb nahyigankadu marka waxaa inuu qofku kiciyo baa nahyigan uu yahay ee qofkii isagu khiyaarkiisa u kaco qofkan kada ku maamuusa xadiidkan uma saameeyo maca dalika ibnu cumar waa diidi jiray inuu isagu qofkii meesha uga kaco ma fadhiisan jirin marka laba mid un weeyaan inuu ka baqaayo inuu marka isagu sababtii uga kaca qofkan isaga seebtiisa uu lahaa oo iga kacayna qofka tidhaaha iyo inuu isagu marka kolku ku arko uu kaa xishoodo oo xishoodka uu kiciyo labadu isku mid yihiin iyo inuu axaadiidka kale arrintaa kusoo aroortay uu maqlay axaadiid kale noocaasabaa jirto oo uu le sheekh alalbani halkankada uu ku tilmaamaya uu leeyahay muxuu ahay qofkii meeshiisa looga kacaa qof kale uga kacayaanu fadhiisanin uu leeyahay nebigu alayh isalaatu wasalaam baabun idaa qaama min majlisihi uma rajaca fahuwa axaqu bihi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam qaala idaa qaama axadukum wafii riwaayatin fii riwaayati abi cawaana man qaama min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bihi qofkii majliskiisa ka kaca buuli ama hadduu midkiin meeshiisa uu ka kaco meeshuu fadhiyey oo haddana ku soo noqdo saa ku xaqlo markaas haddii qof kale uu kasii fadhiisto inuu iga kac yidhaaho waa xaq buu uleeyahay in laga fadhiistana maaha marka kolba hadduu soo noqonayo meeshaas ama masjidka ha ahaato ama madrase ha ahaato ama meeshuu wax ku iibsanayo goobtii wax ku iibsanayo ha aado qofka meeshu u soo horreeyo kolba uu fadhiisto isagaa xaquloo ilaa isagu dantiisa uga tago in mxaa laga fadhiista male leh ma banaana hadduu dan yar intuu soo qabsanayo anu ka fogaanayno masquushu aadiy ama suusa qaadanayo kitaab buu soo qaadanaya dad baad arkaysaa marka qofkii ka horreeya intuu meesha hadduu intuu ka kaco musxaf uu soo qaadanayo oo aanu meelba aadaynin meeshii kusoo durkayo oo sii buuxinayo qalad wey taasoo kale ilaa isagoo iskaga tago waa inaan inaan laga fadhiisanin bab النهي عن مناaجاaة الاثنين dون الثالث عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثaلاثة سدx qof haddaad tihiin falaa يتناaجى اثناani laba yayna koodin yayna fatin laba duna الآakخر kii kale la-aanti laba intay afka isa saaraan yayna kii kale qarsanin xatىa يkتaliطa bالناas ilaa dad ku dhex darsaman min أجli أnnahu yuxzinu min أجli an yuxzinahu inuu murgiyo daraaddeed buu nebiga alay slam uga sheegay labada nin waxay kaa qarsanayaan oo wax adiga ku quseeyo marka muxuu oo inay isyidhaahaan haddii dad badan la yahay marka oo mxaa qof waliba inuu yidhaaho hebel baa laga qarsanaya adiga lagama qarsanayo inuu yidhaho way iska suuroobi karaysa laakiin hadday laba saddex min yihiin laba afka isa saarto oo kii kale laga qarsado kaasu waa murgayayo qalbigiisa xumaa ku dhalanaya marka xumaha daraaddii ayaa looga reebay marka ibnu cumar wuxuu yeeli jiray haddii muxuu ahaaye qof eh, uu doono inuu wax sir hoos ugu sheego isagoo ay saddex ay kale saddex keliya yihiin qof kale oo afraad buu yeeli jiray oo adi hebel sheekaysta halkan ku sheekaysanaya qof kale u yeeli jiray ayb waxaa taa lamid ah hadday laba qof meel wada taagan yihiin oo faqayaan qof saddexaad inuu isagoon ka idan qaadan inuu soo dhex galo yadana mamnuuc weeyaan sirtooda muxuuha ah ina inuu ogaado lama rabo marka ibnu cumar waa celin jiray qofkii sidaas oo kale isago qof kaleo gaar u faqaaya hadduu qofka saddexaad inuu u yimaado doono waa celin jiro joog buu odhan jiray baabu الsalaami عlى الغilman عan sayaarin qaala kuntu amshي maca haabitin الbunaaniy famara bصibyaanin faslma عalayhim faxadaثa haabit haabit الbunaani baa wuxuu ku sheekeeyey أنه kاna يمشي mعa أنس فmra بصبيان فسلم عليهم وxdث أنس أنه kاna يمشي mعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فmra بصبيان فسلم عليهم waa salaami jiray marka nبg عليه sل carruurta yar yar السلام عaليكم ya صبيان saasuu dhihi jiray marka nبg عليه sل marka carruurta yaryarha waa in la salaamo dadka waaweyn un keliya ma aha baabun laa tabda'u alyahuuda wاnnasaara bsalaam can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala laa tabda'u alyahuuda wala nasaara bisalaam yahuud iyo nasaarada midna salaam ha ku bilaabina shuyuuciyiintuna kaba sii daran marka waidaa laqiitum axadahum midkood haddaad la kulantaan fii ariiqi jid aad kula kulantaan fadaruuhu ilaa adyaqihi ku celiiriya marka meesh meeshiisa ciriiriga ah inuu isagu idinka leexdo jidka idinka leexdo oo derbiga isku jiido maxaa ku qasba buu leeya oo muslimiinta marka muxtaramiin waa inay ahaadaanoo gaaladu marka iyaga hadda marka bilcagsi bay noqotay gaaladii baa la hormaynaya oo kolkay meesha soo galaan loo kacaya oo salaamaya oo afkooda lagu hadaayo oo muxuu ahay dhawaansho iyaga loo dhawaanayo ayb can jaabir bni cabd illaahi radia allahu canhuma qaala sallama naasu min yahuud على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك inay leeyihiin bay ismoodsiinayaan sahli idin mooda bu ay leeyihiin waana habaarayaan saamna waa waxa weeyaan waa mowt geri ha kugu dhacdo weeyaan faqaala markaasu وعalaykum riwa kalena calaykum bay aydan wowda lahayn ayb faqaalat caaishaةu radي allahu canha وغadibat caaisha waxay tihi intay cadhootay bay waxay tidhi alam tasmac ma qaaluu way canaa way ku caraatantay markay tihi assaamu calaykum walacnat اllahi وغضبه ya أخوان القردة والخناaزير تسلموna عlى رsuuل اللhi صلى الله علي سلم بma lم يحyi bه الlah markaasu nebigu yidhi alayه الصلاة وسلام yidhi عalayka بالرفق ya caaئشha markaasay waxay leedahay alam tasmع ma qaal waxay yidhaheen miyaadan maqل qaala bal qad samictu faradadtu عalayhim waan maqlo waan ku radiyey siday yidhahaan baan ugu jawaabay وإنmaa nujaabu عalayhim annagaana laga aqbalayaa habaarka iyagaasa la aqbalaya walaa yujaabuna عalayna iyaga loogama aqbalayo habaarkeena habaarin lama aqbalayo kayagaa la aqbalaya baabu manci النisaaءi an ykرujna baعda نزuل الxijaab عan caiشhaةa radي allahu canha ana أزwaaج النabiy slى الlahu عalيه وsلم kana ykرujna bالleyl إida tabarazna ilى الmanaasic markay kor tagayaan habeenkii un bay bixi jireen oo meeshaas manaasic la yidhaha xaggeeda u aadi jireen wa hiya manaasicdaasuna saciidun afyax yani waasic banaan waasica weeyaan dhul banaan oo waasica weeyaan wa kana cumar bnu الخaطaabi radي allahu canhu yaqulu lirasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam uxjub nisaءak haweenkaaga xijaab buu ku dhihi jiray nebiga alayh salatu cumar ku dhihi jiray falam yakun rasuulu llahi sala lla alay slm yafcal ilah waxay kusoo dego ma aanu yeeli jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam fakharajat sawdatu bintu zamcata zawju الnabiy salى اllahu alay slam leylata min alayaali cishaa'an habeen bay marka sawda ay baxday muxuaha habeennimo wa kaanat imra'atan tawiilatan haweene dheer bay ahaydoo fanaadaha cumaru cumar baa u dhawaaqay alaa qad carafnaaki yaa sawda waan ku garanaynaa sawda inaad tahay xirsan calaa an yanzila alxijaab wuxuu sidaana ulahaa ku dadaalaya haweenka nebiga in xijaab kusoo dego oo xijaab xijaabkana marka macnihiisa waxaa weeye inaan qofka bildhaanteedaba aan la arag xataa dharkeedii aan la arag oo siduu ilaahay uu leeyahay waidaa sa'altumuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab kankada hadda xijaabka lagu magacaabo ee shukada wejiga ay qaataan isagoo sidaa runtaa xijaab maaha waa waa sitri weeyaan kaasu marka waa caam haweenka dhan ka dhexeeya laakiin midka khaaska ahaayo xijaabka haweenka nebiga ku khaas ahaa wuxuu ahaa xijaabkaas aan bidlaantoodana la arkaynin ayb qaalat caaishatu radi allahu canha faanzla allahu caza eh, wajala ilah wuxuu soo dejiyey alxijaab aayat xijaab buu marka soo dejiyey baabu lidni lnisaai fi lkhuruuji lxaajatihina can caaishata radi allahu canha qaalat kharaja sawdatu radي allahu canha bacdama duriba calayna alxijaab litaqdiya xaajataha intii xijaabkana lagu soo dejiyey ka dambow ayay sawda baxday wa kanat imra'aة jasiima tafracu الnisaءa طuulan yani tafracu الnisaءa jisman yani taglib الnisaءa watafuuquhuna jisman haweeney waxay ahayd weyn oo laf weyn oo dheer bay ahayd oo haweenka ka baxda ayay ahayd laa takfىa calىa man yacrifa qofkii garanaya yaqaanay aan ka qarsoonayna bilaanteeda marku arkaba uu garanayo dherarkeeda ay ku garanayo inay iyadii tahay fara'aa cumar bn الخaطaabi radي allahu canhu faqaal ya sawda wallahi ma takfayna عalayna fandurii kayfa takrujiin lagama qarsoomayside ka fiirsa sidaad u baxayso qaalat markaase waxay tidhi wankafa'at waa soo gadoontay yani waa soo noqotay guriga raajicatan isla markiiba is soomi jirtay warasuulu lahi sala la alay slm fii beyti caaisha ale isagoo rasuulka ilahna gurigay uu joogo wainahu la yatacashaa waa cashaynayey wa fii yadihi carqun laf hilib leh laf hilibaa u gacanta ku hayay fadakalat alay way usoo gashay faqaalat yaa rasuula allah inii kharajtu faqaala lii cumaru kada wakada cumar eh, baa saaya saa yidhi qaalat caaisha waxay tidhi fauuxiya ilayhi waa loo waxyooday uma rufica canhu waxygii baa laga qaaday waina alcaraqa fii yadihi waina alcarqa fii yadihi laftiina ay gacantiisa ku jirto maa wadacahu aanu dhigin faqaala markaasu wuxuu yidhi innahu qad udina lakum an takrujna lixaajatikunna inaad dantiinna u baxdaan waa la idin idni marka habeen bay ahaydoo marka muxuuwuxuun ah, eh, arkaaya qofkaa dheerunbuu arkayaa mooyaane oo dheerkeeda ku garanayay mooyaane aragti marka tii mamnuuca ahayd ma ayna ahayn habeennimada baabu jacli اlmar'ati daati eh, اlmaxram min khalf yani oo inuu ridfi ka dhigo oo mxua gadaal uu ku qaado haweenaydiis maxramkiisa walaashi iyo habriir can asmaa binta abi bakrin radia allahu canhuma qaala tزawajanii zubayr wmaa lahu fi اlardi min maalin walaa mamluukin walaa shay gayru farasihi isagoo wax maala iyo addoommi iyo waxbaa lahayn faraskiisa ku jihaado mooyaane aan lahayn yuu i guursaday zubayr qaalat fakuntu aclifu farasahu faraskiisaan calfin jiray waafiihi mu'anatahu eh, dhibkiisaa kaga fillaan jiray wa asuusuhu waan dhaqaalayn jiray faraska oo hagaajin jiray wa aduqu nawaa linaadixihi lafta timirtaan u tumi jiray awrkiisa awrka beerta lagu waraabiyo wa aclifuhu naadixaasaan calfin jiray wa astaqil maa biyahan soo dhaamin jiray wa akhrizu qarbahu wadaantiisaan toli jiray meelahay ka daldolo shantiya ka toli jiray wa acjinu waan cajiintana waa samayn jiray oo eh, waa cajiimi jiray kibistana walam akun uxsinu akbiz inaan dubokiista maanan aqoonin fakaana yakbizu lii jaaraatun lii min alansaar wa kunna niswata sidqin haween deriska oho ansaara baa ii dubi jiray kolka anugu cajiinto bay ii dubi jireen haween wanaagsan bayna ahaayeen qaalat wa kuntu anqulu nawa laftaan ka soo guri jiray timireedda min ardi zubayr alatii aqطacahu rasuulu llahi sala allahu alay w slam beertii dhulkii uu nebigu u gooyey zubayr u gooyey ayaan ka soo guri jiray lafta ka soo guri jiray calaa ra'si madaxayga wa hiya calaa huluhay farsak farsak labadii hulud ayb farsakuna marka waa kii alaaata amyaal soo mahay marka laba meel laba meel bay marka jirtay markaasay halkaasay madaxa kaga soo qaadi jirtay dembiil laftimireed qaalat faji'tu yowman maalin baan imid war nawaa calaa ra'si iyadoo laftii madaxayga ay saaran tahay falaqiitu rasuula اllahi salى اlahu alay slam wa macahu nafaru min asxaabihi fadacaanii waa ii yeedhay awrkiisa inuu ugu qaado wa qaala wuxuuna yidhi ikh ikh awrkii fadhiisanayaa awrkiibu sidaa ku leeyahay liyaxmilanii inuu qaado khalfahu gadaashiisa igu qaado qaalat fastaxyaytu wa caraftu hayrataka zubayr ba u sheekaynaysa waan xishooday oo masayrkaagaan gartay masayrkaagaan gartay marka ninkeeda damiirkiisa ina waa ilaalinaysa way xurmaynaysaa waana xishood fa qaala markaasu wuxu uhi wallahi laxamluki nawaa calaa ra'siki ashaddu min rukuubiki macahu laftaas aad madaxa ku sido culayska aad madaxa ku sidiya dhibkaa ku gaadhaya yaa igaga daran muxuu ahay eh, inaad usoo fuusho igaga daran marka taban baan uhaynin waa kaa kaafi lahaa buu leeyahay dhibka waa kaaga bi'i lahaa qaalat waxay tidhi xataa arsala ilaya abu bacda dalika bikhaadim ilaa abu uu khaadim iisoo diray fakafatnii khaadimkiiba waxay igaga fillaatay siyaasata alfaras faraska dhaqaalihiis waa igaga fillaatay fakaأnamaa actaqatnii waxaad moodaa inay xoraysay addoonnimo iga saartay faraska dhibkiisa marka igaga fillaatay ayb marka halkan kada almar'a daati lmaxram ayuu leeyahy asmaanan maxram uma ahayn nebiga alayhi الsalaatu wasalaam maxramnimo taa lama yidhahdo dumaashidiis waa ahayd oo caaisho walaasheed u ahayd lakin maxram ma aha marka almar'a hayra daati maxram inuu la jeedo oo marka qalad madbici uu ku jiro iyo inay qiyaas yahay haweeneyda aan maxramka ahayna ajnabiyadda kol haddayna khalwi ayna jirinoo magaaladii lagu dhex jiro inuu gaarigiisa ku qaado ninku ama maxaa faraskiisa uu ku qaado kol hadday jirkuna aanu istaabanaynin nadarana aanay jirin khalwana aanay jirin beledka dhexdiisi ay tahay waa jaa-is weeya marka waa bannaan tahay ayb inuu marka kol haddii haweeneyda ajnabiga ahaba nebigu alay sala sl inuu soo qaado uu doonay tii maxramkaana waa min baabin awlaa uu yahay iyo inay tahay muxuu ahaaye mxuu ahaa inay anwaarka wax kale ku jiro labadaba waa iska soo baabun idaa mara birajulin wa macahu imra'atun falyaqul inahaa fulaana ayb haddii uu soo maro nin uu soo mara nin haweeney isagoo la socoto haweeney meel la taagan qof kale soo maro inuu qofkaasuna ama islaantiisi ay tahay ama maxramkiisi ay tahay inuu muxuu ahaaye sayna dadkaas niyaxun ugu soo dhicin uu u sheego heblaayo weeyaan tan ila joogto عن صفية بنت حyي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزuuره ليلا waxaan u imid habeen anigoo ziyaaranayaan u imid muctakafkiisiiba ugu timid meeshii dadab tahay ku ictikaafayay faxadatuhu waan u sheekeeyey waxoogaa bay la fadhiday uma qumtu waan kacay lianqaliba inaan gadoomo gurigayga aado faqaama macii liyaqlibanii waa ila kacay nebiga alayh الsalaatu wasalaam inuu isii sagootiyo mxuu ahay wa kaana maskanuhaa fii daari usaamata bni zaydin radia allahu canhuma gurigeedu halkaasu ku yaalay fa mara ilah marka albaabka masjidku usii gaadhsiinaya fa mara rajulaani min alansaar laba ninoo ansaar ayaa soo maray nebiga soo agmaray falamaa ra'aya anabiya sala allahu alay slam asraca markay nebiga oo ruux weyne la socda arkeen ee tallaaqsadeen oo tallaabada hore u dhufteen faqaala nebiyu sala allahu aleyh wasalam calaa rislikumaa innahaa safiya bintu xuyay tartiibtiina isaga socda safiya weeyaan markaas hadalkaa ka nexeeno inuu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu u qaatay inay nebiga niyo xun u qaadaan inuu u qaatay bay ka baqeeno faqaala markaasi wuxu dhan subxaana allah ya rasuula allah faqaala ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam shayطaanku ibni aadamka wuxuu u xulaa jirkiisa u xulaa sida dhiigga oo kale sida dhiiggu jirkiisa u dhexlo iyo shayطaankuna u dhexla wa inii khashiitu an yaqdifa fii quluubikuma shara aw qaala shay waxaan idinka baqay inuu qalbigiinna waxaan idinku jirin uu idinku soo soo geliyo oo muxuu ahay nebigiinna niyo xun aad u qaadaan oo marka halkaa ku halaagsantaan yaan idinka baqay marka kolkaa waxaa wey qofku sharaftiisa waa inuu ilaashado oo haddii marka ay mawqif isagu iska saliim ahoo laakiin dadku aanay garanaynin oo uu ka baqo inay dadku si xun u qaataan ay soo qabsato waa inuu sheego oo yidhaha marka waxa sidaas weeyaan ayb nin baa muxuu ahay habeen gurigiisa anigoo jooga buu nin eh, nin kaloon kolka aanan garanaynin ayaa guriga la joogay marka ninkii baa guriga galgalaya oo guriga haweenka ku jira galgalay markaasu dhashawaaysi ninka aarmusa u qaato markaasuu waa xaaska walaalkii <laughs> waa fiicnaa marka waa istihim bixinaya xaaska walaalkii ninka marka taasoo kale iyo ma sax weeyaan marka waa inuu qofku muxuu ahaaye ku dadaalo inuu muxua eh, cirdigiisu uu nadiif u ahaado oo muxuu ahaaye haddii iyagu igu dambaabanay xantaan ani maxaa iga galay inuu yidhaha ma aha baabu nahyi baabu nahyi الrajuli can اlmabiiti cinda imra'ati غayri dati maxramin can jaabirin radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam alaa laa yabiitana rajulu cinda imra'ati hayib ila an takuna naakixan aw data maxram haweeney hayib ah yani hayibkan waxay ugu qaydayaa buu leeyahy marka gabdhaha iyaga loomaba geli jirin oo mxuaha haweenka aan gabdha ahayn un marka dhici jirta in loo galo gurigooda loogu galo marka gabdha igamaba dhici jirin buda marka waa kasii daran yihiinba yaanu nin u gelin haweeney yaanu u gelin ilaa an yakuuna naakixan yani zawjan inuu ninkeedii yahay mooyaane aw maxraman aw daa maxramin ama mid maxrama uu yahay walaalkeed iyo walaalkeed ku dhalay iyo waxaas yahay mooyaane yaanu u gelin kolkaas marka waxaa weeyaan haddii ay raggu halka badan ka badnaynayn isagoo hal nin keliya ah iyadoo hal haweeney keliya ah, uu meel ugu galo taas marka hadday raggu wax ka badan yihiin waa imaan doonaa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal iyaakum wadduquula cala annisaa iska ilaaliya ugalitaanka naagaha aad u gashaan naagaha gurigooda inaad u gashaan iyagoo keligooda oad ku keliyaysataan iyadu isla keliyaysataan iska ilaaliya ninkeediioo la jooga ama qof walaalkeedoo la jooga ama walaasheed ama sidaasa mooyaane inaad iska ilaaliyo faqaala rajulu min alansaar nin ansaar ka mid ah wuxu uhi yaa rasuula allah afara'ayta alxamwa dumaashigaysaa ka warran haweeneyda dumaashigeed ninkeeda walaalkii iyo inadeerkii kuwaasiga ka warran qaal alxamwu lmowt dumaashigu waaba geeri weeyaan isaga yaarikiisu waa daran yahay isaga isagu waa daran yahay ila isaga lama tuhmi maayo guriga sigelitaankiisa uu iyo la tuhmi maayo haddii qof kaleo ajnabiya uu yahay dadka dariska iyo arkaayiyo baaba tuhmaayo muxuu lahay ninkan guriga laga maqan yahay sii galay iyo oo isaguna marka inuu cabshada baa suurowda laakiin ninkii guriga lahaa walaalkiisa oo isaga dadkaba aanay tuhmaynin hadduu adab darrana marka uu yaqaano inuu adab darrana ku sameeyo dadkuna marka aynay tuhmaynin baa iska suurowda qaala layثu bnu sacdin alxamwu aku الزawji wma ashbaha min aqaarib الزawj ibn اlcami wanaxwi xamkaasaa la yidhaha marka waa ninka qaraabadiisa qaraaba dad ninka la dhalatay ninka naagta qaba qarabda la dhalatay walaalkii iyo inadeerka iyo xam way u yihiin haweenayda u yihiin ayb kalese khatan baa la yidhaha haweenayda ninka la dhashay ninkeeda wuxuu u yahay khatan ayuu u yahay baabu nahyi can adduquuli cala almugiibaat yani haweenka laga maqan yahay in loo galo laga maqan yahay kolkaa guriga ninkii uu ka maqan yahay ama beledka ha joogo ama safarba ha ku maqnaado can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana nafaran min bani haashimin dakaluu calى asmaءa binti cumays imra'ati abi bakr jacfar ibn abi aalib baa ka dhintay marka abu bakr baa guursaday abu bakr uu qabo marka iyo niman banu haashim oo dee ninkeedii hore qabay ee jacfar ah ilma adeeradiisa oo carruurteedan tadayararka ah iyo inay soo salaameen iyo iska dhigaaya yaa usoo galay gurigii asmaa bintu cumays ugu soo galay fadakla abu bakrin الصidiiqu radia allahu canhu wa hiya taxtahu ywmaidin yani isagaana markaa qabay ismuu qabay uu gurigiibuu soo galay markaasuu raggan kada gurigii farfadhiya arkay intuu sii maqnaan iska soo galay fakariha dalika arrintaasuu nacabaystay abubakr fadakara dalika lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay buu u warramay wa qaala wuxuuna yidhi lam ara ilaa khayran wanaag mooye wax kale ma arag wax xumaa iyo wax tuhun iyo meesha ma joogo laakiin soo galidae gurigayga iska soo galeen la'aantay ayaan dhibaystay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ina allaha qad bara'ahaa min dalika ilaahay iyada waa ka beri yeelay oo waxaa asma radi allahu canha saxaabiyad jaliil aho waxaa weeye daat lhijratayn dadkii xabashe iyo madiinaba usoo hijraday dadkii ka mid ahaa ee waxaas marka iyada ilahi waa ka beri yeelay uma qaama rasuulu llahi sala allahu alay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh